بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا والإسناد إن انتهى إليه صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا فهو مرفوع مسند lan wacdii xadiidkii baa dee inoo socotay imaka halkan ama qeybahan imaka inoo bilaabmayana bal wuxuu sheekhu raximahu llahu tacaala inoo sheegayaa umuuro iyo noocyo sifaadka matniga ah matniga sifaadkiisa ah tasmiyadoodii waa marfuucii iyo mawquufkii iyo maqduucii sidoo kolley inoo raacin doona ee munaasabada jirta daraaddeed tacriifkii saxaabiga iyo tacriifka taabiciga inoo raacin doona umuuro kaloo ku tacalluqsanna inoo sheegayo biidni illaahi aan arki doonnaa biidni illaahi tacaala wuxuu hi markaa musanifku raximah اllahu tacaala wاlisnaadu isnaadkii waqad taqadama xaddu tacriifkiisa ama xaddiisa horeynuu u soo maray oo inuu horeeyo xaggii dee bilowyadii ayaynu kuba soo maray in intahaa hadduu gaadho ilayhi macnaa ila nebiyi sala اllahu calayhi wasalam ayuu gaadhay qowlan qowl ahaan aw ficlan ficil ahaan aw taqriiran macnaa wuxuu dhima dee sanadkani wax la wadaba wuxuu ku dhammaaday uu gaadhsiisan yahay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaa sanadkan lagu soo naqlinayaa matago ama qowlka rasuulka ilaahay aqwaashiisii ka mida ha noqdo ama ficil afcaashiisii ka mida ha ahaado ama taqriir dee wuxuu cid wax ku sugay oo inta uu ka war helay ama agtiisaba lagu sameeyey aanu ku inkirinba haba noqdee kol hadduu gaadho un wax rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh loo tiirinayo qowl ahaanna loogu tiiriyo ficil ahaan taqriir ahaan fa huwa marfuucun <coughs> waa waxaa loo tiiriyey rasuulka ilaahay sanadkuna ku dhammaadiu ku intuu aduu gaadhay wuxuu noqonayaa marfuucun musnad kolley fahwadu sharaxay ka mid tahay marfuucun iyo musnadna matnigay ka wada mid yihiin markaa qowsku kolley sida dee inuu gala ay ahayd waxa weeye waa marfuucun bilowgeeda ilaa musnad dhammaadkeeda oo intan marfuuc iyo musnadka qowska u dhexeeya ayaan ka saaraynaa fa khaarij alqows weeye waayo waa sharaxi matnigii nuqaayo wuxuu noqonayaa والإسناد إن انتهى إليه صلى الله عليه وسلم مرفوع مسند متنga نقاية intaa weeye inta kalena waa شharxii إتmaamu الdirاayة bal markaa wixii rasuulkii ilaahay gaadha salawaat ullaahi wasalaamu calayh ee qowl ah ama ficil ah ama taqriir ah waxa lagu magacaabayaa marfuuc isnadna waa lagu magacaabaya dee xadiidka sanadkiisu xidhiidhe rasuulka ilaahay gaadhay salawaatullaahi wasalaamu caleyh waa xadiid musnadah musnadna waa lagu magacaabaya marfuucna waa lagu magacaabaya waayo haddaan halkan isnaad jirin oo rasuulka ilaahay loo tiiriyey un iyadoon isnaad jirin dee kolley musnad lama yidhaaheen marfuucbaha lama yidhaahaye laakiin dee meeshii isnaadkii baa jira isnaadkii wuxuu socdaba wuxuu gaadhay rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh waa qowl uu leeyahay ayuu ah, markaas meeshii dee ayaa kuba sugan ama ficilkii ama taqriirkii marfuuc waa yahay musnadna waa yahay wakada waxaa sidaasoo kaleoo isna marfuuc noqonaya mantaha wixii gaadhay ila saxaabiyin saxaabi lam yaakhud aan qaadan can اlisraa'iliyaati israa'iiliyaad oo dadkii akhbaarta reer bani israa'iil qolooyinkaa dee macrifada uu lahaa kutubtaa hore wax ka warin jiray aan ahayn oo minbaa kii kana mida waxaan dee gaadhayaa saxaabigii iyadoo hadda waxaan gaadhayaa minbaa kii ka ah laa majaala majaal iyo wareeg aanu ugu sugnaanin majaal lilijtihaadi ijtihaad fiihi isaga fiigiisa oo macnaa waxa weeye uun in kalley quyuud buu raacinayaa wuxuu halkan uga jeedaa sheekhu inuu inoogu sheego xadiid waa marfuuc waa kaan soo maray waana marfuucun sariixan isagoo dee si saraaxo leh ayaa rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh loogu tiiriyey uu qowlkiisii u yahay ama ficilkiisii ama taqriirkiisii waxaa jirta iyadnoo anwaac kale oo culimmadu ay u xukumeen rafci iyo inuu marfuuc yahay laakiin marfuucnimadaasi ay tahay xagga xukumka iyo taqdiirka oo lafdiga markan eegno lafdi ahaan dee mowquufba weeye laakiin xukumka markan xagga xukumka ayuu marfuuc noqonayaayo maaha marfuuc sariixe waa marfuucun xukman markaa kuwii muxuu kaba dhigay saxaabi buu gaadhsiisan yahay oo hadalkiisii uu yahay iminka loo tiiriyey saxaabigaasi laakiin nin akhbaaradu israa'iiliyaadkii macrifde lagu yaqaanay riwaayadeedo dadka ka warin jiray horta ma aha shayganna shay xagga marka la ijtihaad ku soo bixi karo ijtihaad lagu ogaan karo waxaanu ku hadlay saxaabigan ama uu samaynaya wax ijtihaad lagu ogaan karo ma aha ruux dee cilmi u leh oo de cilmi soo gaadho cilmi uleh unbaa waxaan ama odhanaya ee taasee laakiin waxaan ijtihaad isaga ku soo bixi kara shaygani ma aha walaalahu isagana uma sugnaanin shaygan waa khabarkan ama waxaan dee saxaabiga loo tiiriyey maanta tacalluqun tacalluquu ku tacalluqsan yahay bibayaani luqatin luqa caddaynteed aw sharxi qariibin ruux wax qariiba sharxi oo arrinkani maaha adu waa quyuudii un saxaabigii buu arrinkani gaadhsanyoo loo tiiriyey saxaabiga horta mid weeye ane dadkii israa'iiliyaadka akhbaartooda lagu yaqaanay qolooyinka wax ka wariyey maaha ma kutubtooda macrifada u lahaa taa maaha waayo hadduu dee kutubtaas macrifo u leeya ama wax kaba wariyo waxaan markaa aan ijtihaadka kuba iman karin ee uu kaba hadlay waxaaba loo tiirin karaa dee masterkeedu iyo marjiceedu inuu yahay akhbaarta israa'iiliyaadka markaa ruux xaggaa lagu yaqaanay maaha waxaana shay dee iska ijtihaad ku iman kara maaha oo hadduu imaka in luqa caddaynteedoo kale uu ku tacalluqsan yahay ama sharxi qariib uu yahay waa waxyaalihii luqada laga qaadanayay wax la yidhaaho shaygani waxa weeyaan dee ijtihaad majaal uguma sugnaanin maaha waa waxaa ruuxu macrifadii uu luqada u lahaa ku ogaanayo haddii ay tahay bal umuurahani masaa-isha nafteedu wax marka la eego waa umuurihii ijtihaadku kuba iman jiray culimmadu markay ama cumuumaad iyo khusuusaad iyo qaraa-in kaliya isu geeyaan bacnaa lala soo bixi jiray istimbaadka kuba tacalluqsanaa ama ijtihaadka maxaluba ahaa taasna imika akhbaartii inooguma gelaysa marfuucun xukman ee markaanay umuuruu taa ahayn amhiladeenniiyo kuwaasi xagga ka imanayaanna wuu noo sheegi doonaaye waxaaba la odhanayaa isna waa marfuuc baa la odhanayaa inkastaba lafdigii yaan marfuucnimo loo soo naqlinin marka maxaa kuwa kaba mida kal ikhbaari warramitaankii weeye kolley hamsada waan kasrinaya waa masarkii akhbara uun warramidii kal akhbaari maaha kal ikhbaari warramidii la warramayeyba weeyaan can badi lkhalqi abuurka bilowgiisii wa umuuri alambiyaa iyo ambiyadii hore axwaashoodii iyo walmalaaximi fitanta iyo dagaaladii umuuraha akhira zamaan dhacaya warramitaankii lagaba warramayay walbacthi isa soo saarka iyo wixii kuba tacalluqsanba weeyaan macnaha waa waxyaalaha kuwani mithaal ayuu yihiin laa majaala lilijtihaadi fiih aan ruuxu ijtihaadkiisa ku ogaan karinoo bal abuurkii hore iyo badulkhalqi suu u dhacay ama rususha hore iyo akhbaartoodii dee qur-aanka waxyaalaha aan kaga ogaanay uun mooyaane iyo in malaaxinta soo socota iyo waxyaalaha dhici doonee gaaliya islaamba dhex mari doona iyo taasee iyadana axaadiida nooguba timi qiyaamada iyo bachiga iyo wixii jaanibka kuba tacalluqsan umuurahaasoo dhammi ruuxu fahm uu leeyahay iyo fikir uu fikiray iyo umuuro kaluu isu geystay kuma ogaan karo haddii dee akhbaartii israa'iiliyaadkii ka qaatay kuwa marfuuc kama dhigayno israa'iiliyaad baaban odhanayna halkaasaa masarkiisuya laakiin marka aanu halkaa horena macrifo u lahayn dadkaas israa'iiliyaadkana dadkii adigu markaa warin jiray aanu ahayn umuurtana uu kaba waramayo rasuulka ilaahayna aan u tiirin dee in cid u sheegtuu ka qaatay mooyaane masar inuu ka qaatay mooyaane iyo cid kale wuxuu ogaan kara isagu ijtihaad ku ogaan karama marka maxaa la odhanayaa nooca caynkaasna saxaabi xaggiisa uu warinayo dee waa marfuucun xukman id cille idani waa litacliil halkan milu haadaa arimahan waa madkuurkan maka haadaanoo dee umuuruu ina tilmaamay ee akhbaar can badilkhalqi iyo umuur ambiya bacna waxaa madkuurkaas iyo waxa la midka laa majaala lira'yi fiihi ijtihaad iyo ra'yi ra'yiyo ijtihaad halkan waa isla mid eh wax majaali uma sugnaano wax ijtihaad lagu ogaan kara maaha falaa budda waxa mahuraan u ah lilqaa'ili bihi kii waxyaalaha ku qowlay min mowqifin ciddaa lacsise waxan oo u sheegtay oo u kaba qaatay taas baa lagama maarmaad iyo mahuraan noqonaysa in mowqifina sidaa xarakaysanaysaan waa de awqafa ismigiisii faacil miimta waan daminaynaa qaafkana waan kasrinaynaa mowqifna macnaa waa dee ruux waxaan daalacsi cid daalacsiisay ee uu kaba qaatay ayaa iyagana meeshan imanayayna wax ijtihaad ku iman kara maaha walaa mowqifa lisaxaabati asxaabta xaggii markay noqotona cid waxaan daalacsiisaa ama ku joojisaa macrifadiisa oy kaba qaataan uma sugnaanin إلا النبي صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay un mooye ow bacdu man yukhbiro amase dadkii ka warramaya barhkood can ilkutubi alqadiimati kutubtaa horeo dee iyaduba waxyi ahayd wixii aan la doorin een la taxriifin kutubtaa hore wixii bal kaba warramaysay mooye de bal markaa haddii labadani ay meesha imanayaan haduu ninku israa'iiliyaad lagu yaqaanay markaa kama dhigayno marfuuc kama dhigayno sababtu waa master baan u helaynaa aan u tiirino umuurahan qeybka ah u kaba waramay laakiin halkana masaladani maxay mafruud ku tahay waqad furida waxaa la qadaray xaggan masaladan iyo markaana leenahay xadiidkaasi marfuuc xukman buu noqonayaa annahu saxaabigu minman lam yaakhud can ahliha dadkii israa'iiliyaadka ehelkeedii wax ka qaatay aanu ahayn oo marka dee saxaabigiina idhaahno meye israa'iiliyaadkii waxba kamuu qaadan israa'iiliyaadkii waxba kama qaadan oo xaggaa isaga laguma aqoon dee maxaa inoo soo hadhaya uun in rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh uu yahay ciddii uu kaba qaatay halkan iyo cilmiga meesha dee uu ka soo gaadhay inuu rasuulka ilaahiy taasaa inoo soo baxaysa qol haddaan meeshii qadarno inay masaladu mafruud ku tahay ciddii aan israa'iiliyaad qaadan marka de waxaw saasuu xukman marfuucan ama xagga xukumka marfuucan xukman uu noqonaya ama haddii ay arinku yahay israa'iiliyaad iyo waxaasi meesha soo gelayaan iyo ruuxani inuu kutubtaa hore inuu wuxun yaqaanay ama dadkeeda ka qaadan jiray dee iyada waxaan u tiirinaynaa arrinkanoo marfuucun xukman kama dhigayno bal taasi waa mid horta oo markaa masalada aan haynaa maxay tahay saxaabi wixii uu warinayey ee ama rasuulka dee looti saxaabiyi noo gaadhsiisan aan isagu aanu odhan si cad qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam laakiin aan ijtihaadku iyo ra'yi wax ku soo bixi kara ahayn isaguna aanuu israa'iiliyaad ruux qaatay oo dadka lagu yaqaanay aanu ahayn ama kutubtaa waxlahaasta dee raggii idinta islaameen kutubtaa horena macrifada u lahaa aan ahayn marka xadiidkii maxaan odhanaynaa marfuucun xukman xaggii xukumkuu marfuuc yahay waa mid oo marfuucii hore uu inoogu biirayaa bal arrin kalena oo xagga tafsiir tacalluqsanna wuu inoo sheegayaa wuxuu yihi sheekhu raximahu llahu tacaala qaala alxaakimu xaakim baa wuxuu yidhi waa abu cabdillaahi bnu lbayic wa min dalik waa waxyaalaha marfuuca xagga xukum ahaan marfuuca wax kaba mid ah tafsiiru saxaabiyi saxaabiga tafsiirkiisi alladii saxaabigaasoo shahida u joogay alwaxya waxyigii soo degayay iyo watansiila waa tansiilkiiyo soo dejintii qur-aanka ee goobjoog ka ahaa xaadir ka ahaa kaasba weeyaan marka intan fiqradan waxa ay tahay hadduu arinku tafsiir qur-aan yahay saxaabadiina lagu ogaa inta badan inay isdhowri jireenoo kolkolo wax yaroo kooban oo dad ka dambeeyey ay fasirayeen ay kaba joogsan jireen ay kaba joogsan jireen saxaabi kale hadduu qur-aanka fasiro oo tafsiir saxaabi tahay dee saxaabigaa u joogayna qur-aanka nusuulkiisii qaraa'intiisii iyo sawaasbaabihii iyo waxyaalahaasna isaga goobjooga ka ahaa tafsiirkaa saxaabiga marfuuc baan ka dhigaynaa taas baa suyuudi yidhi laakiin hadal buu raaciyo wakhasahu uu khaas yeelay ibnu salaaxi waa muqadimadiisa iyo walciraaqiyu ciraaqi macnaa khasahuna waa khasa tafsiira saxaabiyi weeyo mafcuulkan damiirkii waa tafsiirkii saxaabigu u laabmaya oo wakhasahu ay khasa waa khaas yeelayoo tafsiiro saxaabiya saxaabiga tafsiirkiisa wuxuu ku khaasi marfuuca noqonayo weeye markaa marfuuca ka dhigayno wuxuu ku khaas yeelay ibnu salaaxi iyo bimaa kii fiihi isaga fiigiisa sababu nusuuli sabab nusuul ku sugan yahay markaa maxay tahay bal xaakim waa idlaaqay oo wuxuu leeyahay tafsiiru saxaabi waa marfuuc hadda rasuulka ilaahay umuu tiirinayo taas laakiin dee waa xagga tawaqufkoodii wax yar oo hadda kooban ay haddana ka joogsan jireen oonay ku dhiiran jirin inay iskaba fafasiraan ayay tahay inay dee tafsiirkii rasuulka ilaahay kaba qaateenoo tafsiirkii saxaabigu waa marfuuc taas buu isagu idlaaqay laakiin aimada qaarkood baa hadalkiisa qayday sida dee matiga markan ku socdo iyo sharaxan waa imaamka ibnu salaax muqadimada weeye ciraaqina dee kutubtiisa ay kaga mid tahay nukadka uu ku leeyay muqadimada ibnu salaax maxay ku qaydeen oo macnaa ka marfuuc noqonaya ay ku koobeen sababnuuul waxay ku tacasulan haddii macnaa saxaabi wariyey wax tafsiirna aduu ku tacalluqsan yahay arrinkaasi hadduu yahay sababnusuul oo saxaabigu yidhi dee arintaa iyo arintaa ayaa dhacday oo markaas aayaadkaasi soo degeen waa waxa rasuulka ilaahi waqtigiisii dhacay uu ka warhelay isaguba markaas deeta markay umuurtaasi dhacdaybaa ama arinkaas baa sababu nusuul uu ahaa aayaadkaa soo degitaankiisa taa marfuuc baan ka dhigaynaa laakiin hadday tahay tafsiir luqa meeshuu iman kara inuu kuba fasirayo lafdigan qariibka kuba fasirayo dee ra'yina wayo ijtihaadna waa soo geli karaa markaa tafsiirkii guud marfuuc ugama dhigayna saxaabige laakiin waa tafsiirka uu ku suga markaamarkaa ku tacalluqsan sababu nusuul kaas baan ka dhigaynaa oo a marfuuca hadalkiisdaasay ku qaydeen waa siudusuu raximah ullahu tacaala u dhigtay bal xataa kutubtiisii kon ka dambaysa waxaa laga yaaba inaanu saasba aanay ahayn xaakim inuu labada qowlba leeyahay kuba sugnayde bal waxaan leeyahay horta xagga marka leega xaakim raximah اllahu tacaala kitaabkiisana almustadrak calى الصaxiixayn umuuruu soo arooriyey meelo tafsiirkan saxaabadu ay kaba midtoo markaasaa hadal uu raaciyey jirtay tafsiirka saxaabigu sida juska labaad meel dhacday iyo tafsiirka saxaabadu marfuucii bay kaba mid yihiin bal bukhaari iyo muslim buu u tiiriyey in tafsiirka saxaabadu ay agtooda musnad ay kuba tahay laakiin kitaabkiisan macrifatu culuumi alxadiid ee mustalaxa ah isagoo weliba qayb uba dhigtay oo anwaacdii kitaabka kaba dhigtay anwaacda de waana halkii aynu bilowga kuba soo maray kutubtii mustalaxayd kuwaalihii ugu horeeyey baynu dee markaa raamhurmisi dabadiyo kutubtii la alifay mucarinuu kaba mid ahaayee dee markuu sheekhu kaba soo hadlayay sidee ay u kala hororeeyeen kutubtu marka la eego kutubtan anwaacda wada ururinaysa halkaas baa wuxuu meel waxa weeyaan khaasatan kolley dabcadan haysa boqoliyo shan iyo konton bay noqonaysaa waana dabca laakiin taxqiiq ziyaadaaleh ee wuxuu yidhi tafaasiirta ku tacalluqsan sababu nuzuul waa san imika xaakim iyo ciraaqi iyo ibn salaaxba uu ka soo naqlinayo suyuudi waa isaga naftiisa qeydkanba leh oo tafaasiirta ku tacalluqsan sababu nusuulka waa marfuuc laakiin wixii aan tafaasiirtaa sababu nusuul ku tacalluqsanayni ma noqonayso marfuucoo laa takuunu min qabiili marfuuc waana san uu labadan imaamna imaamku inoogaba soo naqliyo bal suyuudi matniga alfiyadiisa waataa kuba sugnayd inuu camama alxaakimu fi lmustadraki oo markay mustadrag noqoto uu caam yeelay oo tafaasiirtu uu yidhi oo khasa fii khilaafihi kamaa xukia waa macrifo iyada uu khaas yeelay oo wuxuu ku khaas yeelay sabanusuulka bal markaa waxaa muctamadaanan leenahay in sabanusuulka ay khaas ku tahay marfuucnimadan waayo sababtu waa sababdee waqtigii rasuulka ilaahay dhacday taqriirkiisiibaa soo gelaya qur-aan taas laakiin umuuraha kale ee saxaabadu ay fasireen iyada markaa marfuuc ma aha ee marfuucu waxa weeye oo marfuucun xukma noqonaysa waa wixii ku tacalluqsanaa sabab nusuul waana siduu ciraaq alfiyadiisa wacaddu maa fasarahu saxaabi rafcan fa maxmulun cala alasbaabi buu idhaaho oo wixii dee isagu lagu tiriyay ama taabicime saxaabi fasiray tirintiisa marfuuc lagu tiriya waxay ku xambaaran tahay cala alasbaab bal markaa taas baan leenahay arinkan oo xaakim ibnu salaax iyo ciraaq kaba soo naqliyey ayaana qowlka muctamadkaa ah. xaafin xajare koley daabit buu leeyahay kitaabkiisan annukat waa xoogaa ay fiican tahay beegitaankiisa laakiin hadalkiisii waxaa ka mid ah waxaa saxaabi fasirayo daabitkiisu waxa weeye haddii waxaan aanuu ijtihaad wax ku iman kara aanu ahayn lisaankii ama luqadii carbeedna wax laga soo naqliye aanu ahayn oo markaa waxaa soo gelaya xataa umuuro sanusuulka dhaafsan laakiin wax ijtihaad ku iman kara maaha carab luqadeedii wax laga soo naqliyeyna maaha xukunkiisu rafci buu noqon haddii kale ma noqonayo marfuuc ma noqonayo sayudi halkan waa dee kitaabkan now kolley aad buu u horeeyey waqtiguu dejiyey oo labiiyo siddeetankii hijradii taqriiban ama hadday dee xataa kitaabka muuqashadiisu sideedii boqol dabadeed ahayd waaba saddex iyo labaatan wuxuu leeyahy wafiihi shayun hadalkan ibnu salaax iyo ciraaqi iyo ay ku qaydeen ay ku khaas shay baa ku sugane laakiin waxaan leenahay wax nadaro ku sugani ma jirto waa qowlka muctamadkaa waa dhici kartaa in lagu soo daro waxyaalaha iyaanay sabab nusuulba lahaanin laakiin aan ijtihaad majaal ku lahayn iyo ra'yi intaas lasoo raaciyo san dee halkaa horiyo qaybta horeba aan ku soo aragnay marka isaga wuxuu leeyahay faqad kaana saxaabata asxaabtu waxay ahayn yataxaashawna kuwa iska ilaaliyo iska dhowra can tafsiiri lqur'aani bira'yi qur-aanka ra'yi inay kuba fasiraan wayatawaqafuuna way ka joogsanayeen can ashyaa ashyaa lam yabluqhum aanu soo gaadhin fiiha shadafigeeda shay-un wax aan soo gaadhin dee macna macnaynaya min annabiyi sala allahu calayh wasalam waata lasoo naqliyay abubakar oo abban la weydiiyey bal matalan taas inuu ka joogsaday oo kale cumar oo kale iyana bal taas way ahaydba haddaba waxyaalo yaryar bay kaba joogsan jireenoo xaggii rasuulka ilaahay waxba aanu kaba soo gaadhin waqad dahara lii waxaa ii muuqday tafsiilun xasanun ama in la kala qaadqaado masaladii la tafsiil la geliyo fiicanoo akhadtu aan ka qaatay mima rawaahu ibnu jariirin can ibni cabaasin ibnu jariir wuxuu ibnu cabaas kaba wariyey mowquufan waa dariiq isagoo mowquufa min dariiqin wa marfuucan min ukhraa dariiq kalea marfuuc ka ah kolley kuba sugan yahay taas oo maxay ah ana tafsiira kolleyna waana muqadimada kitaabka ayuu ku soo arooriyaa bal ujuubda laga qaadanayo tafsiirka qur-aanka iyo ta'wiilkiisa meelo uu ku tirinayay ayuu halkan ku soo arooriyaaye ana tafsiira calaa arbacati awjuuhin tafsiirku waa ibnu cabaas buu ka soo naqakan waa kan mawquufan aw marfuucan calaa arbacati awjuuhin waa afar nooc tafsiirun tacrifuhu lcarabu waa tafsiir carabi ay garan samkalamiha ah. luqadeedii uu kuba yimi weeye markaa ruuxii luqada ilmaam uu lahaaba waa fahmayaayo hadalkeedii bay kaba garanaysaa wa tafsiirun laa yucdaru axadun bijahlihi midna waa tafsiir dee aan ruuxna macnihiisa daahirka iyo waadixa aan ruuxna loogu cudurdaarayn inuu ka jaahil noqdo wa tafsiirun yaclamuhu lculamaa midna waa tafsiir dee u baahan cilmi aqoon oo dadka culimmaduun ay garanayaan وتفsيr laa yclamhu ilا الlah midna waa tfsir ilaahay un mooye cid kaloo garanaysaa jira bal iبnu jariir baa muqadimada kitaabkiisa ku soo arooriyey mowquuf ahaan iyo dariiq marfuuca kalaamna waa ku suganya baan nidhi marka isagu wuxuu leeyahay suyuudi usu kala qaadaya qowlkiinoo muctamadkaana waa ka aan horraysiinay e famaa kaana wixii ahaaday can asaxaabati asxaabta lagaba warinayey oo mima huwa min alwajayni alawalayn labada wajee hore ah waa ka uu yidhi tafsiirun tacrifuhu alcarab iyo watafsir min kalaamiha iyo watafsirun laa yucdaru axadu mijaali waa taas falaysa bimarfuucin kuwa caynkaasi dee waa umuuro daahirah ama luqada marjiceed iyo bayaankeedii yahay markaa marfuuc ma noqonayso liannahum akhaduuhu waxay ka qaateen kaa min macrifatin bilisaani alcarab garashadii iyo aqoonta ay u lahayn carab luqadeeda wama kaana min alwajhi athaalithi waa kanuu leeyah wa tafsiirun yaclamuhu lculamaau macnaha wax cilmi u baahan oo dee cilmi la-aan aan layska dhexgeli karayn layska ogaan karayn ra'yi iyo ijtihaad aan kusoo bixin weeye kaas isaguna ee wili fahuwa marfuucun marfuuc weeye id cilee lam yakunuu saxaabadu may ahayn yaquuluuna kuwa yidhaahaa fi lqur'aani qur'aanka bira'yi ra'yi un iskagamay fasiri jirin iyagu wlmuraadu biraabica almutashaabihka ah ilaahay un mooye cid kale aani goyn waa kii mutashaabiha ayuu noqonayaa calaa kulli xaali masalada iyo in qowlkooda muctamadka bal taas waa ta aan soo aragnay aw intahaa aw intahaa ilaa صaxaabiyin wahuwa man ijtamaca bihi salى اllahu عalayh wasalama mu'minan fahuwa mowquufun bal marfuucii baan halkaa kaga baxnay kii sariixa iyo kii xukumka ahaa dee waa iyadoo kooban baan soo maray halkana wuxuu sheekhu inoogu sheegayaa mowquufka iyo tacriifkiisa ayuu inoo sheegayaa isagoo raacinaya saxaabiga tacriifkiisii raacinaya marka wuxuu hi bal siin kolley dee kitaabka waa nuskhada daarulkutub alcilmiya laga soo garaace garaaca naftiisna kolkol waxaa laga boodbooday eh, bal imaka halkan awdan waa matnigay ka mid tahay intahaa ilaa ilaana sharaxii weeye waayo waa sharaxu dee damji ama masji kuba sameeyo isagaa matnigiiyo sharaxii loo iskuba googooyey saxaabiyiinna waa matnigii wahuwa sharax baa raacaya man ijtamaca bihi markaa bal matniga haddaan calaamadsanno awda qowskeedaan xidhaynaa awda qows waa inoo yaalaay qowska labaad awda unbaan kuba xidhaynaa saxaabiyiinna laba qows baan gelinaynaa waa matnigii wahuwa waa sharaxii eh man ijtamaca bihi sala allahu calayh wasalam mu'minan intaasna waxa weeye qowskii kale ay noqonaysaa marka waxay noqonaysaa man ijtamaca bihi calayhi wasalam tumatigii bay raacsan tahay muminanna matigii bay raacsan tahay marka intaasi way wada socotaa wahuwa markan iska saarno man ayaa qowskii gelayaa qowskii labaad wuxuu ku soo xirmayaa matniga muminan fahuwana iyadu intaasaa sharxi mawquufun ayaynu xagga hore qows ka raacinaynaa waa inta marka la eega matiga isu raacayaan laakiin xagga laqabad waa kitaab keliya uun sheekh keliyaale waanla dee raaciyeyo waa waxaa sharax iyo aanu kala soocine masjiga uu kuba sameeyey waan isla wada laqbaynaynaa marka inaga si aan kala ogaano baan leenahay matigii nuqaaye ruuxii u baahnaa inta uu yahay iyo sharaxan diraaya itmaamu diraaya iyadna ku noqonayo marka xaggii laqbada in waxaa inoo horeysay walisnaadu inintaa halkaasu ku cadfanaanaya ilaahii sala allahu calayhi wasalam marka fahuwa marfuucun taas inoo horeysay marka aw amase intahaa waa gaadhay isnaadkii oo wuxuu ku dhammaa dhammaadkiisu yahay ilaa saxaabiyin saxaabi wa huwa saxaabiguna isagoona da mowquufkii iyo waxa weeyaan hadalkii aanu inoo weli saldhigin oonu inoo wada dhammaan ayuu tacriifkii saxaabada soo geliyay ikhtisaarka kitaabka daraaddeed wahuwa saxaabigu man ijtamaca waa ruuxii la kulmay bihi ay binabiyi sala allahu calayhi wasalam muminan xaaliya isagoo muminuu rasuulkii ilaahay la kulmay oo deewa haddaba in bal aw intaha ilaa saxaabiyin tacriifka haddaan kaba saarno fahuwa mowquufun ka saxaabi uun gaadhay rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh aan u dhaafini wuxuu noqonayaa waa mowquuf haddaba saxaabina muxuu yahay waa man ijtamaca bihi sala allahu caleyhi wasalam markaa kiisii maxaa la odhanayaa mowquuf hadda hadduu marfuucu dee xukman ahaa waata aynu soo marray waa kii isagu aan umuuraha hore ee keenayey in xukumkiisa la kor yeelo aan ahayn oo dee me in lagu xukumo inuu marfuucun xukmaya aan ahayn mowquuf baa la odhanayaa saxaabigii buu ku taagan yahay watacbiiru bilijtimaaci waa intii tacriifka ayaa wuxuu ihi watacbiiru tacbiirka la cabiray bilijtimaaci maka halkan isaga ka cabiray man ijtamaca bih ayaa waxa weeyaan la cabir axsanu waa fiican yahay min aru'yati oo macnaa wuxuu ujeedaa markay saxaabada tacriifinayaan ayaa waxaabay kaba dhigaan barhkood ay ku tacriifiyaan man ra'a nabiya sala allahu calayh wasalama mu'minan waa ruuxa rasuulka ilaahay arkay isagoo mu'mina markaa isaga muxuu ka cabiray ijtimaaca barhkoodna man laqiya ayay kaba cabiraan luqiyi bay kaba cabiraan haddaba isaga ijtimaacu ka cabiray wuxuu leeyahy markaa tacbiirkan aan ijtimaac la kaba cabiray ayaa oo xagga marka la eego iyadoo laga cabiro min aru'yati aragti sida fiican yahayna waxa weeye maqsuudka kolley waa saxaabigii bay tacriifinayeen waliyadkhul alacma ruuxu indhaa lahaa si uu usoo galo kabni ummi maktuumin oo macnaha wuxuu leeyahay haddaan idhaahno man ra'a nabiya sala allahu calayhi wasalam de hadduu indhala yahayba shakhsigani rasuulka ilaahina waa la kulmay isagoo markaa muslima ama mumino waa la kulmay tacriifkii ahaa ama cibaaradii ahayd man ra'a nebiya dee wuu ka baxayaa waayo isagii ma arag waa la kulmay laakiin markaan idhaahno man ijtamaca bihi la kulmay ee dee meel kulaba kulmay wuu soo gelayaa kii indhaala-ana kii arka iyo kii aan arkahayn ee maanic dee xagga ru'yadii uu jiray laakiin isagoo mu'mina la kulmay rasuulka ilaahay cibaaradu way noo soo noo shamlinaysaayoo saasay uga fiican tahay iyadoo ru'yo lagaba cabiro wakharaja waxaana baxay dee man ijtamaca bihi muminan waa qeydka muminan ayaa waxaa ku baxay man ijtamaca bihi kaafiran ruuxa rasuulka ilaahay la kulmay xaaluu yahay isagoo dee kaafira uma aslama bacdowwa aslama bacdow dabadii islaamay falaa yusamaa saxaabiyan mabacna hadday dhacdo waana la arkay dad rasuulka ilaahay arkay waqtiga ay la kulmeenna waxa weeyaan muslim iyagu may ahayn rasuulka ilaahay dabadii buu ruuxu soo islaamay waa taabicuun saxaabi lama odhanayo qeydkan mu'minan ayaa halkaa kuba baxaya kaasoo kaasaa saaraya wasaad alciraaqiyi ciraaqi wuxuu siyaadiyey waqayru fi lxad ciraaqi iyo keyrkiina xagga marka la eega xaddan dee ina imika wuxuu hi waa ninkii la kulmay un rasuulkii ilaahay buu ina yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh intaa waxba muu dhaafin laakiin ciraaqi iyo qolooyin waxay xaggii xadda ku sii dareen wamaata cala aliimaani oo la yidhaaho man ijtamaca bihi sala allahu calayhi wasalama mu'minan wamaata cala aliimaani iimaan kuba dhintay isagoo mumina dhintay maxuutaasna ay dee u kordhiyeen oo ay kaga ixtiraazayaan ixtiraas bay leedahe waa liyakhruja si meesha ugaba baxo man irtada ruuxii ridoobay bacda ijtimaacihi intuu rasuulka ilaahay la kulmay dabadeed wamaata dhintayna cala riddati riddadii kuba dhintay kabni khadalin ina khadalba weeye oo maxaa jirtay ibnu khadalkan cabdilcusaa waa la odhanaya malaha markii uu islaamayna cabdullaahi baa loo bixiyeyba ee uu tegey madiina waa rasuulka ilaahay uu la joogay laakiin intuu ridoobay ayuu markii dambe lagu dilay maka maalintii fadxu mako dadkii rasuulka ilaahay amray salawaatu wasalaamu caleyh in ku jira marka kaasoo kale rasuulka ilaahay uu la kulmay muminna u aha markuu la kulmay laakiin gaalnimu ku dhintay saxaabi maaha saxaabinimadiisii way burtay taasoo kale ee kolley malaa haddii dee nadiir uu leeyahay nin rabiicatu bnu umaya la odhanayeyna waa lagaba dhigaa xataa xajatulwadaac joogay markii dambe laakiin ridoobay oo ninkii umayat bnu khalafe kaafirkaabaa dhalayoo rumiyo xaggaa galay kuwaasi waxa weeyaan dee saxaabo ma noqonayaan bikhilaaf man aslama laakiin waxa ka duwan oo arinkan ka duwan ruuxii islaamay bacdaha waa ridadii dabadeed kalaashcati bni qaysin bawey oo muxuu tadna leeyahay hadduu ruuxu rasuulka ilaahay la kulma isagoo mu'min ahaa uu haddana ridoobo see riddadii aanu ku dhimanee islaamnimadkii dib u soo noqdo ridanimadaasi walow ay tacad ma goynaysa suxbadiisiie ee culimmadu magacii suxbada way u soo celiyeen iyo sharaftii suxbaduna way u soo celiyeen axaadiidana kutubta masaaniidda iyo kutubtaas xadiidkiisa isagoo musnada ayay kuba soo saareenoo bal markaa kaasi imaka wamaata cala riddati buu baxayaayo de riddadii kumuu dhiman waa kan soo islaamay marka wuxuu mithaalkii ka dhigay alashcat ibnu qayso kole ashcat ibnu qays ibnu macdi karibo reer kinde lo odhanayay ayuu waqtigiisiina madaxdoodii kaba mid ahaa sanadii tobnaad ee hijrada baanuu wafdigii reer kinde laba socday iyagoo taasa koleyna madaxana waa aha dee saasuu kuba noqday oo asxaabtii rasuulka ilaahay buu ugaba mid noqdeen laakiin markii rasuulka ilaahay wafaaday dadkii iyaga riddadu ayaa siibtay buu ahaaye ridoobay ha ridoobee dagaaladiina laguma dirin si kalena isagoo weli murtada muu dhiman ee bal dagaaladii baa lagu qabto isagoo asiir ah oo lasoo qafaashay baa madiine la keenay cahdigii abuubakrin waanu islaam oo buu dib ugu soo noqday abuubakarna raximahullaahu tacaala arrinkaa uu kaba aqbalay bal haweeney ay walaalaahayeen umufarwa ayuu u gooriyeyba ayuu uba gooriyey dee markii dambe ninka muslimiinta haddii abubakar iyo intii ka dambeysayba islaamkiisu iskaba fiicnaaday axaadiidiisna kutubta lixdaaba ah way kuba sugantahay afartankii hijirada ama koob afartankii hijirada ayaanu dhintay bal arrin bay soo naqliyaan isagiiyo saxaabigii jariil ibnu cabdilaahi janaase inay kuba kulmeen waa laba saxaabi isku sanad bay soo islaameen markaasuu ashcati iska horraysiiyey jariir oo uu yidhi anigu riddaa asiibtay oo waan ridoobay adigu maad ridoobine dee adaa iga mudan adiga ayaa taa iga mudane oo isagii buu soo hormariyey oo se ibnu sacad iyo ay soo naqliyaanoo bal markaa ashcati ibnu qays saxaabinimadiisii markaa soxbadii kol haddaanu gaalnimo ku dhiman rasuulka ilaahay dabadiino islaamkiisan dambe waa ahaa bal ridadiisa bacday rasuulilaahi ahayde kaas iyada magaceed suxbadi waa u joogaya wey sharaftiba marka wuxuu yihi sheekhu aw intahaa ilaa taabiciin intaha halkaas waa saxan doontaan koley qorantay nuuntiibaa ka dhacsan intahada waa ficilkan ujeedaa iyada tanna way inoo hagaagsantahay aqwaastii oo awdi iyo ilaa taabiciin iyo fahuwa maqduuc naqaas bay noogu jirtaa waxaan leeyahay intahaada unbaa ficilkii nuuntii ay maqan tahay aw intaha haddaba sanadkii gaadho ku intooda ilaa taabiciyin taabici iyo faman bacdahu waa arin muhiim ah taabicigii haddaanaynu taabic taabiciintiiina magacan waa lagu idlaaqayaaye فهو مقطوع kaasna haddii kaas saxaabiga mowquuf la odhanayey bal marka la eego ma la xujaysanaya mise lama xujaysanayo usul weeye oo xagga usuululfiqiga ee laakiin dee mowquuf baa la haddii saxaabi aanu ahayna lafdiga mowquuf la isticmaalayana haddii la qaydo oo mowquufun calaa fulaan laba yidhaaho waa la isticmaali karaaye laakiin marka la idlaaqo waa saxaabigii amaa kan taabica haddii ama ciddii ka dambaysay uu gaadho oo taabicu taabicigiiba aanu dhaafsanayn qowlkood ficilkood fahuwa maqduucun maqduuc baa la odhanaya kolley isagaan wacda xadiidka waxay ugu soo arooriyeenuun ee waa bal kolkol baaba dhici karta in masaa-ishii dee ijmaacayo halkan ay soo galaanoo haddii qowlkan dee taabiciinta dhexdoodii ay isku waafaqeen intuu faafay cid inkirtayna aanu jirin ijmaacii sukuutiga oo masale halkaa xuja kaba timaado laakiin markaani taa ahayn dee waa aqwaashii dadka culimmada ee muslimiinta aqwaashoodii afcaashoodii unbay tani kaba mid tahay kolkolna waa ruuxii mujtahidkaah bal aqwaashoodii si aan ugaba dhexbixin inuu bal wax kaba doortiyna taasna waa u soo arooriyaane laakiin kan isagu dee xujo ma haddii saxaabada qowlkoodii ama saxaabadii arinkaa mawquufka aimmadu ha kuba kala dunaadeene xujo uu noqdo in isaga kani xujo maaha sidiisa xujo uma noqonaye fahuwa maqduucun laakiin maqduuc baa laydhaa rubama yudlaqu caleyhi in lagu idlaaqaa la arkaa munqadicun munqadic lagu idlaaqo iyo wa bilcagsi cagsi oo munqadicina maqduuc laydhaaho tajawusan iyadoo dee lafdigan asalkiisa wuxuua ah lagaba gudbayo dee macnahan majaas ahaan looba gudbayo wailaa haddaynaan odhan waa tajawus falawalu ka hore waa maqduucu min mabaaxith almatni matniga mabaaxihiisu kaba mid yahay wathaanii ka labaadna min mabaaxith ilisnaadi isnaadka mabaaxihiisa ayuu ka labaadna ka mid yahay naujeedadu intan waa maxay horta in matniga mabaaxidiisa marfuuca iyo mowquufka iyo maqtuucu intuba waa mabaaxida matniga sanadka ma eegayno xataa sanadku haddaan u xidhiidhin oon ugu xidhiidho lahayn kol haddii dee uu ama ciddan loo tiirinaya hadalka ama rasuulka ilaahay ama saxaabiga ama taabicigii magacii waa tasmiyada way noo joogaysaa xataa sanadku haddaanu xidhiidhinba waayo waa mabaaxida matnigu ka mid yahay ee sanadka mabaaxidiisa ka mid maaha taasi waa mid arrinka kale uu sheegayaana waxa oo culimmada qaarkood dee waxyaalo kaba dhacayoo maqduucii waxaan idhi waa mabaaxisa matiga ujeeddadu waxaan leenahay hadalkani waa hadal taabici ku taagan weeye oon dhaafsanayn intaa ama ciddii kaba dambaysay laakiin culimmada qaarkood baa marka la eego kutubtooda iyo tacbiradooda ay dhacday iyagoo maqduuc intay yidhaaheen waxay u jeedaan munqadicii uu yahay sanadkiisa ay wax ka dhaceen ee mabaaxista isnaadka ahaa taas shaafici raximahu llahu tacaala kalaamkiisa way dhacday de waana la arkaa qabla istiqraari listilaax inay tahay dabaraadina isna way dhacday kalaamkiisa oo iyagoo maqduuc idlaaqay waxay u jeedaan see uu yahay munqadic aynu soo marnay ah sanadkiisa inaanu xidhiidhine sanadka ay wax ka maqan yihiin taasi waa tajawus buu leeyay bilcagsina muxuu uga jeedaa koley waa bardaciyo alfiyada ciraaqi baa cibaaradeedu ama bardiijiyaba aan idhaahnee iyadoo la arkay isagoo munqadac yidhi eeg munqadac buu yidhi wuxuu u jeedayna maqduucan munqadac buu idlaaqay wuxuu u jeedayna maqduucan aan waa tajawus mid kastaaba oo dee haddii aanan saa odhan way kala soocan yihiinoo munqadic markana waa mabaaxidta isnaadka horena waa tii mursalka iyo munqadic iyo mucdalka aynuu soo maray maqduuc marka la yidhaah mabaaxidta batiga waa tan aan hayno ee laakiin way dhaceen waa umuure iska indhow weeyaan ama tajawus ahaanoo shaaficiyana kalaamkiisa way dhacday isagoo dee maqduuc idlaaqay oo munqadac u jeeda bardiijina ama bardacina cagsi ahaan way dhacday oo isagoo imika maqduuc ka cabiro waxa wey maya munqadac cabirayo u jeeda maqduucan aan hayno intan buu hadalkaa ku sheegay bal qaybaha halkaasaan kaba baxnaa wuxuu yidhi fainqala hadduu yaraado cadaduhin isnaadkiiba wal isnaadu baa inoo taalay cadaduhu ay cadadu rijaali isnaadi waa ruwaadda isnaadkan kole rijaashu way u badan yihiin de dumarna waa ku jiraanba waa sanadkii way ka mid ba yihiinbe ee tiradu hadday yaraato facaalin mid sareeyo weeye halkan muxuu inooga sheegayaa waa alcaali wanaasil caaligii sareeyey iyo naasil kole arinkuna waxa weeyaanu oo ay tahay waa xagga tirada sanadka tirada sanadka culimmaduna aada bay jaanibka ugu ihtimaami jireenoo aadna ay u xiisayn jireen waana waxay u rixlaynayeenba axaadiid ay maqleen oo toos agaag ay u maqleen oo weliba dad hiqaada ka soo gaadhay ayaa say sanadka mid ka caalisan ay ula kulmaan bay masaafaad dheer u soconayeena u safrayeen sida bal waxa weeyaan dadkan ruwaada iyagu ama de kaba maqleen kuwa ka heer sareeya ay ula kulmaan ama kuwa iyaguba ka warinayeen ay ulaba kulmaan bay u safrayeenoo waa rixladan mustaxabka iyaga agtoodu waa alaban lilculuw waana sa imaam axmed lagaba soo naqliyey dalabulculuwi sunnatun caman salaf weye dadkii inaga inaga horeeyey waa dariiq ay jideeyeen oo dee dalabulculuwi taas haddaba caalinimadana koley fadiilada waxaa u keenaya ruwaadan xadiidka warinaysa waa bashar waxbaa ka dhici kara sahwi qalad baa ka dhici karo marka ruux kasta oo ruwaadii kaba midiba suurtagal waxa weeye xaggiisa khada ama qalad inuu ka yimaado marka ay tiradu yaraato waxa yaraanaya meelihii khada uu ka iman lahaa ama sahwiya waxyaalo markay tiradu badnaatana dee waxa badnaanaya amaakintii iyo meelihii iyo ciddii uu kaba iman lahayd khada iyo sahwigu marka arinkaa daraaddeed ayay culimmadu caalinimadan ay iyagu u xiisaynayeen raqbaynayeen horreysiinayeen oo taas bay horta caalinimadu tahay ibnu maciin baa lasoo naqliyaa markii uu wafaadayey waa sakaraadba in lagu yidhi maadaa tashtahi maxaad xiisaynaysaa doonaysaa halkii wax kale laga eegaya inuu yidhaa ah, waxaa ii keeniyo waxa ayuu yidhi baytun waxa weeyaan waa eh, baytun khaalin wasanadun caali xiisaigu waxa weye waa aqal cidlo ah iyo dee sanad caali aqlacdulmala dee asaaniidda ah, caaliyadaa ku qortay iyo sanad sareeyo caali taas buu ishtihiisii ahaaba bal haddaba in sanadku hadduu tiradu yaraato caalin wey waclaa maa waqaca lana buuhi sheekhu raximah llahu tacaala bal haddaan eegno kutubtan lixda ah oo kale asaaniidooda ugu heer sareysa asaaniidda ulaaiyaadka laydhaha bukhaarina waa labayo labaatan xadiidba weeye bal taasoo kale ibnu maaja baa shan xadiid ku sugan yihiinoo isla wada sanadee laakiin sanad aada u daciif ah minjubaratmuqallisuu kuba sugan yahay tirmidi oo kale bal xadiid baa dhacay hadduu saa yahayba oo kale bal waxa weeye bal inta badan nasaa-ina kuma sugna abu daawuudna kuma sugna dan abu daawuudna isna aan wax la odhan meel keliya ee laakiin bal waxaan leenahay kuma sugna muslimna kumaba sugna hulaahiyaat haddaba taas bay tahay waa saanidooda ugu caalisan kuwaasay noqonayaan kutubta lixda ah ee haddaba wuxuu leeyahy bal waqtigii suyuudiya laga markaan eegno waa calama kiika ugu sarreeya waqaca waqaca lanaa noo dhacay min daalika waa xagga caalinimada maa baynanaa wa bayna anabiyi sala allahu calayhi wasalam <coughs> waxaa inagiyo rasuulka ilaahay noo dhexaysay fiihi isaga fiigiisa casharatun toban hadda waa qarnigii sagaalaad buu joogaa qarnigii tobnaad bal wuxuu ku lahaaba koob iyo toban sanadood waqtiyadanna waa laakiin qarnigii dee sagaalaad lixihii xaggiisii dambe waa labiyo sideetankii hijrada qarnigaa sagaalaad iyo sideed boqol iyo labiyo sideetan saddexiyo sideetan buu imaka hadalkan leeyahay waxyaalaha balna aan helayno ee ka ugu heer sareeya waa ka rasuulka ilaahiyo innaga salawaatullaahi wasalaamu caleyh waa isagii adraabtiisii toban shaksi ay u dhexeeyeen calaa dacfin laakiin sanadada heerkaa joogay tobanka ahaa waa sanadada dacfi uu ku suganya ama rag mucamarina galama wuxuune sanadadii aan dacfina ku sugnayn ee saxiixa intaa way ka tiro badnaayeenoo waa kan sheegaya wabilisnaadi saxiixi isnaad saxiixa oon dacfi kuba sugnayna axada cashara koob iyo toban laakiin waa isnaad isna ijaaza ay ku jirto weeye isnaad ijaaza ay ku jirto wabisamaaci lmutasili samaacii isagu xidhiidhay in ijaaso lahaydna ina cashara labiyo toban weeye kitaabkiisa tadriib oo kan ka dambeeyey ayaa wuxuu yidhahaa annaga iyo dadka adraafta iyadee zamanadan axaadiida saxiixa ee samaaca ku xidhiidhsan waa ka labiyo toban ay noo dhexeeyaan annagiiyo rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh cibaaradiisa halkan laakiin wuxuu yidhi wabilijaasati fi ariiq marka la eego xagga ijaaso xagga dariiqa sanadkiia kuba suganna koob iyo toban bay noqonaysaa kaasna uu iska badan yahay xadiidkaoo sanadkii balla dacfi yari kuba sugan yahay dacfi aan aada u sii liidanna toban waa la helayaa buu leeyahay laakiin kuwaas buu wuxuu faa'iideeyaa waa axaadiid kooban oo yaroo mucjamu dabaraani saqiir kuma sugan bal kuwan baan leenahay koob iyo tobanka ah ee uu kuba warinayaan waqtigaa waa ajzaa ama khaylaaniyaad ha noqoto ama jusul ansaari haba noqoto iyo ibnu qadriif waa ajzaa weeyaane kutubta usuusha ahayd intaa way kaga badnayd oo labayo tobankanba usuusha ay kuba warinayeen ee waxa weeyaan waa ajzaa sanadkoodu yar caali ahaa taas bay noqonaysaa kuwa ay koob iyo tobankana kuwa warinayeen waa si sahaawina yidhaahaba marka wuxuu uhi sheekhu raximahullahu tacaala bal horta sanadkii halkaasuu joogaa dee sanadkaa wax ka caalisanna may helayn waqtigaa muu jireen qarnigaa sagaalaad fa in wasala hadduu gaadho sanadku ilaa shaykhi musanifin oo waxa weeyaan ama raawigii baa dee xadiidka warinaya sanadkiisa ku warinayaybaa wuxuu gaadhay ilaa shaykhi musanifin waan si idaafaynaysaa isaguba bilidaafati yidhi macnuhuna waa maxay waa nin musanifa ah, sida bukhaari oo kale sheekhiisii buu gaadhay la min dariiqii dariiqiisii kama gaadhin fa muwaafaqatun muwaafaqa kaa la yidhaahaa aw sheekhi sheekhi ama sheekha sheekhiisuu gaadhay fa saacidan iyo wixii kasii sarreeya fa bedelun bedel weeye macnaa halkan wuxuu inooga bilaabmayaa waa umuuro soo xajar idhaa mutaakhiriintiunbaa waxaan xiisayn jiray aad u raqbayn jiray badsaday ragga hore umuurahan umay cinaayoon jirin oo dee kolkolna waa waxyaale laga ahamsan yahay xadiidka fahamkiisa iyo istinbaadkiisa iyo umuurataas iyo sixadiis iyo umuurahaasood u cinaayotaa ka ahamsan umuurahan in loo cinaayoodo imaamka taadibulkamaal lihina markuu raawiga dhigto tarjamadiisa uu kolkol dhigto kutubta kala duwan axaadiida uu ku leeyay wax ka soo qaado hadiyo goor waa waxyaalo carabkiisa kusoo noqnoqda iyo kitaabadiisa muwaafaqa fawqaca lana dee muwaafaqatan badalan waxyaalo hadiyo goor raggaa kuwa badan ajsaada ay takhriijinayeen iyo umuurahaasna ama waxa weeyaan dee hadiyo goor iyo imla'aadkoodiina ma kutubtii imlaana shay kuba badan weeye marka muxuu bal cibaaradu ay tay si aan u yar suuraysanno uun xadiid bukhaari aan imika kaba warinayno sanadkeeniina aan ku warinayno xadiidkan waa xadiidka bukhaari kuba sugan laba dariiq baa inoo wada furan mid weeyaane dee inaan xadaanaa fulan san u leenay bukhaari aan gallo oon sheekhiisiina halkaa aan ku xigsiino waa dariiq arrin kale jirto dee bukhaari keligii xadiidkan lama gooni noqon sheekhana raawga keliya ka warinaya ma noqon dad badan baa isla asxaabtiisi iyo rufaqadiisi iyo dad ama ka ama ka dambeeyaoo sheekhan laba kulmaa jira dariiqa kalena muxuu inoo noqonayaa inaan sanadkii iska wadano bukhaari aan iskaga baydhno laakiin sheekhiisii halkaa kaga warino xadiidka naftiisii waa kii kuba sugnaa kitaabka isagii maynaan marin laakiin maynaan fogaanoo sheekhiisii baynu halkaa kaga soo dhacnay marka inagiyo bukhaari maxaan ku kulannay sheekhiisii baan ku kulannay taasoo kale waan waxyaalaha mutaakhiriintu ay u muwaafaqa la yidhaah macnaa dee waxaan waafaqnay sheekhii sheekhiisii baan ku waafaqnay musanifkii aan kuba waafaqnay muwaafaqay noqonaysaa had iyo goorna waxay muwaafaqada ictibaariyaan waa ta sanad ay kala caalisanaanayaan oo haddaan bal bukhaariy aynu inaga inoo dhexayso labaatan mithal ahaan imaka waqtigeena ama ko labaatan inoo dhexayso oo sanadkii isaga maraya labaatan aan ku gaadhayno sanadkaa isaga aan marayna laakiin sheekhiisa waxa weeyaan aan kaga soo dhacaynana aan sagaal iyo toban ku gaadhayno muwaafaqadina way noo xasishay umuuraha ay u ihtimaamayeenee caalinimo a ah labada sanad ay kala caalisayiin kala tiro yaryihiinna way noo xasishayoo bal muwaafaqo taas baa laydhaa bedelkina muxuu noqonayaa halkaasu ka wad bal maalan waaba xadiid imaka bukhaari warinayo xadiidkii koobaadba ka soo qaadee ugu horeeyo cabdilaahi ibnu zubayr buu ka warinaya cabdilaahi ibnu subayrna dee sufyaan ibnu cuyeyna ayuu kaba wariyey saasay ahaydba bal markaa saasoo kale cabdilaahi ibnu zubayr oo abubakr alxumaydi markuu xadiidkaa wariyay haddaan abubakr alxumaydi kula kulanno muwaafaqay noqonaysaa laakiin abubakarna kulamaynaan kulmin sheekha sheekhiisaan kula kulannay halkaasaan iskaga soo dhacnay bedel baa la odhanayaa sheekha labaad baa wuxuu dee sheekh kan oo in la siman imaka abubakar baa jiro oo xadiidka isna sheekhiisii kala wariyo kaasi maanta bedelka ah abubakar bedel kaba noqonayo balkaasna bedel baa la dha bal markaa muwaafaqiyo bedel saasayin inta badanna waxay ictibaariyaan marka labada sanad kan musanifka maraya mooye ka kale ka tira yaryahay caalinimo ay jirto walow xagga magaca markan eegno iyagoo simanba magacii layskaga idlaaqi karo imanayo intaasuu yihi fain wasala ilaa sheekhi musanifin eeg bilidaafati wuxuu u wadaa sheekh ayaa mudaaf ah musanifna waa mudaaf ileyh markaa muxuu noqon waa musanif dee <laughs> idaafadaasay dadkeenu odhan jiray dee dibdib baa loo laqmeeyaa xagga dambea laqmada laga soo bilaabaayo xagga hore lagama bilaabee markaa maxay noqonaysaa musanif bukhaari oo kale sheekhiisa hadduu gaadho oo laa min ariiqi laakiin laa min ariiqi musanif weeye musanifka dariiqiisi aanu kuba gaadhin dariiq kale uu soo maray halkaa kaba gaadho fa muwaafaqatan isagiiba waafaqa sheekhiisii aw sheekhi sheekhii buu fa saacidan iyo wax kasii dambeeya oo kasii sarreeya fa bedelun bedel baa la odhanaya bal markaa waa kan miaal buu inoo dhigtay oo misaalul awali ka hore misaalkiisu rawa imaam axmedu fii musnadii wuxuu wariyey xadiian xadii buu wariyey xadiidkii nooma soo dhigana laakiin dee axaadiia wariye kitaabkuba sugnayd mid kaba mida weeye dariiqanuu kuba wariye xadii buu can cabdiraaq cabdirasaaq buu kaba wariyey marka imaam axmed yuu warinayaa sheekhiisu ayaa cabdirasaaq oo halkan doona inaan kagaba soo dhacno falow rawaynaahu haddaan warino maanta waa waqtigoodii iyo waqtigaa qarnigaa sagaalaad min ariiqii ariiqi axmed aan kaba warinoo dariiqii axmed marno kaana baynana wa bayna cabdirasaaqi casharatu rijaalin dee waa toban axmed kaba mid yahay ayaa inoo dhaxaynaya dee intaa inka yar dee kumay gaadhahayne walow rawaynaahu haddaan xadiidka warino imaam axmed waan iskaga tagnay min musnadi cabdi bni xumayd musnad ibn cabdi ibni xumayd aan xadiidkii kaba warino oo halkan dee meeshana cabdirasaaq buu isna cabdi ibni xumayd kaba warinayaa kaana baynana waxaa ahaanaya baynanaa inaga dhexdeena iyo wa baynahu bayna cabdirasaaq tiscatun sagaal ba ahaanaysa ee sanadkan kale ayaa ka caalisan ka tiro yara wadaalika muwaafaqatu liaxmed gees kalena waa miaalaad fiican iyo inoogu soo suureeyey axmedna muwaafaqay u noqonaysaa dee waan waafaqno sheekhiisii baan kuba waafaqnay maxaan ku waafaqnay biculuwin lanaa sarrayn dariiqeenani uu kaba sarreeyo dariiqii isaga marayay dariiqiisa aga marayay uu kaba sareeyo haddii aan culugaasi jirin inta badan may xiisayn jirin ama umay ihtimaami jirin walow dee biduuni culugna magacii muwaafaqa uu jirayo laakiin inta badan waxay ictibaariyaan waa markaa ay muwaafaqada culuwi la socdo wamihaal haani ka labaad waa bedelkii sheekha sheekhiisii marka la gaadhayo rawa lbukhaariyu bukhaari wuxuu wariyey xadiian xadiid buu can musadadin musadad kaba wariyey can yaxya alqadaani isaguna yaxya alqadaan buu kaba wariyey can shucbata marka hadday musadad tahay muwaafaqadii bay noqon lahayde oo taa iminka misaalku kuu jeeda maaha bal dariiqaasaa jira falow rawaynaa waxa weya can sheekhi sheekh iyo fasaacida buu inasoo wixii sheekha sheekh ka dambeeyaaba magaca bedel buu qaadanayaae falow rawaynaahu xadiidkan haddaan warino min ariiqi min ariiqi albukhaariya waa bukhaari inagoo marayna aan dariiqiisa aan ku warino kaana baynanaa wa bayna shucbata inaga iyo shucbe oo bukhaari maka ay u dhexeeyeen waxaa inoo dhaxaynaya axad cashara rajulan nin walow rawaynah haddaan waa iyaga toodii haddaan wakhtigeena eegno de bal asaaniidda ijaazaad haysagaba badaadeedna la helayana wax misaal dee looga soo saari karaba weeyaane laakiin xaaladu tanubay noqone walow rawaynah haddaan warino xadiidkii min bukhaari dariiqiisii kumaynaan warin yaynu ka warinay min musnad abi daauudi dayaalisi iyo bukhaari kaba weyna abu daauud dayaalisi musnadkiisa waana madbuuc maanta musnadkiisne kaana baynana wa baynahu baynanaa inaga dhexdeeniya wa bayna wa bayna shucbata waxaa ahaanaya casharatun alkiina horena koob iyo toban bay ahayd taasi waa marka malaa samaaciya wax jiraan aw tiscatun sagaalba ahaanaysa oo saga bil bilijaazati marka dariiqii ijaasa la yidhah dabcada daari diya biajaayiza ayay ahdo jamcu ijaazatan on qiyaas ahaynba weeye haddii aan bal dariiq ijaasooyin ku sugan yahay aan marnana shucbo sagaalbaaba inoo dhaxaynaysa hadii kalena tobanbaa inoo dhaxaynaya marka maxay noqotay bukhaari waxaan kula kulannay sheekha sheekhiisii marka ciddan sheekhiisa laba simadna bedel bay sheekhiisii kaba noqotay bedel baa la odhanayaa waana sanadkana uu ka caalisanya kii bukhaari mali lahaa wadaalika bedelun lilbukhaariyi bedel buu bukhaari u yahay biculuwin lana oo muwaafaqo aan dee ama bukhaari halkiisii sheekhiisii sheekh kaloo ka bedela ayaynu maray waana caalinimo inaga inoo sugnaatayna way jiraanoo dariiqii isaga mari lakani ka caalisan yahi bal waa arinku taas weeye marka maxaan haynaa muwaafaqadii iyo lama qif iskumaan taagin buu leeyahay suyuudi calaa tasriixin wax cadaynaya liannahu hal yushtaradu miyaa la shardeeyaa istiwaalu isnaadi isnaadka simankiisa uu sinmo bacda sheekhi lmujtamaci fiihi sheekha lagu kulmayo dabadi awla amase lama shardeeyo ujeedadiisu waxa weeye bal haddaan imaam axmed ba cabdurasaaq kula kulannay dariiq kalena waan marnuun isagii ahaynoo cabdi bni xumayd baan soo maray ma shardibaa sheekha aan kuba kulanay dabadeed in sanadkii inta ka dambaysa tiradu ay sileeg tahay markaa hore ha kala yar badnaadeen ama ha kala sarreeyeenbe mise lama shardiaye kolkol dariiqii labadii dariiq baaba haddana kala baydhi kara tiro kale oo kala duwan baa soo bixi karta bale wuxuu leeyahay taas cid ka hadlaysa maan arag waa masaajid iska naadiray noqon malaha waqad waqaca lii waxa ii dhacay aniga fil imlaai yeedhin aan axaadiis yeedhinayaanoo dee majliskii imlaa jooga weeye waa majaalistii culimmadu beryaha dambe inqiraaday markii raggii xufaadda ahayd dhammaadeen inqiraaday oo dee qarniyaba imaka may jirin suyuudiyaba xaafnu xajar dabadii intay joogsatay ayaa suyuudi iyo sakhaawiya ay waxoogaa bilaabeen dabadoodna way iska xidhantay oo dee raggii xufaaddaa markay dhammaadeen majaalistii imluhuye waxaa ii dhacay fil imlaa xadiisun xadiis amlaytu aan yeedhiyey min ariiqi tirmidiyi sanadka tirmidi xaggii can qutaybata oo tirmidina qutaybe kaba warinayo can cabdilcasiisi daarawardiyi can suhayl bni abi saalixin can abiihi can abi hurayrata marfuucan laa tajcaluu buyuutaka maqaabira waa xadiid tirmidi wariyey koley raqamkiisuna waana xadiid xasan oo saxiixa ah, ayuu yidhi abaloorta lafdiga tirmidi dariiqiisan marka wuxuu leeyahay bal taasi waa mid horta oo dee halkuu hadduu muwaafaqo doonayo na waa inuu qutaybo kula soo kulmo tirmidi haddii bedel tahayna cabdulcasiis ama suhayl ibnu abi saalix meelaha inuu kula soo kulmo weeye iyadoo labada sanadna kala caalisayin laakiin muxuu yidhi waqad akhrajahu xadiidkan waa soo saaray muslimun can qutaybata can yacquub ibn alqaariyi can suhaylin dariiq kalaabuu muslim yeeshay oo qutayba sheekh labaad yeeshay oo halkii hore qutayba cabdulcasiis can suhayl ay ahayd muslim oo xadiidka wariyey oo xadiidkan wariyay raqamkiisu weeye muslim saxiixiisana bal markaa yacqubu lqaari waa reer qaara la odhan jiray nisbadu tee ayuu kaba wariyey qutayba markaa maxay noqotay can suhaylin tiradu way siman tahay cabdulcasiis iyo dee suhayl waxa udhaxeeya ama cabdulcasiis ama yacquubba udhaxayso tiradu ma kala badnaa laakiin qutayba wuxuu yeeshay fa qutaybata lahu fiihi shaykhaani laba sheekh baa qutaybe xadiidka fiigiisa u sugnaaday can suhaylin kaba warinaya fa waqaca fii saxiixi muslimin muslim saxiixiisa waxaa dhacay can axadimaa labadii sheekh mid ahaan isagoo qutayba kaba wariyey wa fi tirmidiyi tirmidina waxaa dhacay can ilaakhari isagoo ka kaba warinaya dee meeshiibaa haddaba taas weye fahal yusamaa haadaa muwaafaqatan noqon arinkan dee markay noqoto suhayla haddaan kula soo kulanno amase inta ka sokaysa miyaa la odhanaya ama imay qutayba aan kula kulanno miyaa la odhanaya lagu magacaabaya waa muwaafaqo sababtuna waa liijtimaacinaa macahu fii qutaybata qutayba ayaan kula kulannay tirmidi waa tirmidi buu ujeedaa tirmidi kol haddaan qutaybo kula kulannayma waa muwaafaqa la odhanayaa aw amase bedelan mise bedel baa la odhan litakaalufi fii sheikhi waa isbedelkan xagga sheekha qudayba qutaybe lagu kala duwan yahay walijtimaaci fii suhaylin suhayl markaa lagu kulmaya awlaa oo ujeedadiisu waxa weeyen bal tirmidii dariiqiisi aan ku sugnaano markan dariiq kale aan ku warino xadiidkeen qutaybo imika aan iskaga soo dhacno muwaafaqo way noqonaysaa laakiin haddii sanadkeeniba noqdo can qutaybata can yacquuba waa dariiqa muslim oonu can cabdilcasiis la odhan maxaa suuradaa la odhanayaa ma inaga qutaybadan aan kula kulannay baa loo odhan doonaa waxa weeyaan waa muwaafaqo mise marka dambe haddana waan kala iskhilaafaynaa oo halkuu isagu ka maraya cabdilcasiis baan inagu yacquub maraynaaye suhayl baan markaa markii dambena dib loogu kulmayaaye ma suhayl baan eegaynaayo waa bedel baan odhanaynaa mise qutaybada aan kula kulanay walow sheekhiiba aan kaga baydhnay haddana sheekhiisi aan kagaba baydhnay ayaa la odhanaya waa arrinka uu leeyahy umuuraha cid cadaynaysa maan arag wayakuunu waasidatan markaa haddii deeta aan la odhan in labada midna oo waa muwaafaqiya aan bedel uu markaa noqonayo waasidatan bayna almuwaafaqati waalbadeli intaba ixtimaalaatun ixtimaalaad baa ku suganoo kani waa ixtimaalayeen muwaafaqo laydhaa inbedel laydhaa inaad midna laba qoran aqrabuhaa cindii agtayda kuwa ugu dhowina athaalit waayo cid ka hadashay maan arag buu leeyahy iyadoo inaan muwaafaqana la odhantan bedelna aan la odhan ay agtayda uguba dhow bal waxa weeye weli qaybtan afartii nooc nagaba dhammaanay laakiin tan aynooga hadhe wuxuu ihi eh, bal horta waxaan qabsanaynaa un dambe suyuudi haddaan dee iyo ixtimaalaadkaba iskagaba baxno haddii dee xadiid aan warinayno aadna u badsadaa baan idhi dee imaka takhriijyadana sida xaafid ibnu xajarba kitaabkiisana uu kitaabka adkaar ku takhriijiyey ee nataa'ijul afkaar la idhaaho markuu imaam nawowi xadiidka soo dhigto isagu sanadkiisuu xadiidkii ku warinaya marka uu sanadkiisa xadiidkii ku wariyeyna dee a'imadii xadiidka ayuu mid ka mid ah ayuu kitaabkiisiiba xadiidkii haddana gelaya taasoo kale ayuu odhanayaa xadiidkani muwaafaq uu noo dhacay hebel baa wariyo muwaafaq uu noo dhacay ma bedel aadna waxaa u badsada imaamkan mizi kitaabkan taadiibulkamaal markuu raawitar tarjamaynayo saa qutaybo oo kale bal maalan axaadiistii laga warinaya dee qayb ka ah hadduu soo qaato oo markaas uu xadiidka markuu sanadkiisi ku dhammeeyo ayuu odhanayaa hebel baa soo saaray si abu daa'uud oo kale tirmidi oo kaleo fawqaca lanaa muwaafaqatan fawqaca lanaa badalan caaliyan cibaaro saasa oo qolooyinka ama wax takhriijinayay ayaa aada u badsan jiray oo khaasatan mutaakhiriinta ahaa bal markaa muwaafaqadii waxaan idhi waa sheekha uun marka lagula kulmayo musanifka muwaafaqa laydhaa inta haddii sheekha sheekhiisa ama waxa ka dambeeya lagula kulmayana bedel baa la laydha qaliibanna markay u cinaayoonayeen u ihtimaamayeen waa marka culuwi jiro ama iyada haddaan taa la odhan kolkol iyadoon ismigii culuwi jirinoo meeshii la siman yahay ayaa magacii layskaba idlaaqi karaa laakiin tay u cinaayoynayn taa weye bal cadadkii oo intii kasii bataan arkaynaa wuxuu idhi fain sahawaa hadduu sinmo cadadul isnaadi tirada isnaadku waxa weeyaan dee oo uu la sinmo cadada isnaadi axadi musanifiina musanifiinta mid kala mida ah isnaadkiisa tiradii bian yakuuna waa inuu yahy beynahu beyna almusanifi wa beyna anabiyi sala allahu calayhi wasalam cadadu maakiiba dhex tiradii beynahu wa beyna labadoodan waa dee waxa weeye u dhaxeeya ruuxan dee bal matalan maanta sanadkiisa wax ku warinaya iyo rasuulka ilaahayba salawaat wasalaamu calayh inuu uba dhexeeyaba weeyaane wahuwa macduumun alaana imika ma jiro waqtigan fii asxaabi kutubi sita kutubta lixdaa markay noqotee fa musaawaatun horta jawaabtii shardigu halkan dhacaysaa suurada aan yar suurayno waa tii hore markaad fahamta tanna way iska fududaanaysaa maxay tahay markaa maanta musanifiintiisa bukhaariba miaalahaan haddaan ka soo qaadno ama dee isaga sanadiisi caali ahayd ee bal nasaa-i baan ka soo qaadno nasaa-i ayaa xadiid warinaya xadiidkaa warinaya isaga iyo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh matalan toban baaba u dhexeeya waana axaadiidka kutubta suwanta uguba caalisan bal koob iyo tobnaad waa xadiidkii qul huwa allaahu axad duruqdiisa qaarkood in ayaa u dhexeeya adigaa xadiidkii wariyey dee qarnigii markaa ku xigay iyo laba qarni dabadood waa umuurahani way suurtagal ahayd marka rag sanadkoodu caali yahay markaa lagaba warinayo ee wakhtigan suyuudiya way dhammaatay taasi waqhtigaas sakhaawiya way umuurahaasi way go ee waxa weeyaan bal adigiibaa xadiid warinaya oo alla haddaa doonto laba qarni saddex qarni kaba dambeeyey xadiidka naftiisii baad warinaysaa dee ma dhacayso maanta muwaafaqo aad sheekhiisii kula kulantaiyo bedel iyo suurtagal halkan ma noqonayo laakiin tiradii adiya rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh idiin dhexaysay iyo waxaa isleekaaday tiradii musanifka iyo rasuulka ilaahay u dhexaysay baa isleekaaday hadduu koob iyo toban bay noqotay waana xadiidkii taasoo kale maxay yidhaaheen musaawaad bay yidhaaheen oo maxay ka dhigan tahay dee isagii baad la siman tahay nisaa baad la siman tahay ood laba sinnaatood sanadkii tiradiisii kula sinaatay bal markaa taaba wey taa musaawaad baa waxa laguma magacaabaa markaa siduu sheekhu halkan yidhina asmaantoodiiiyo bal wixii ku dhowaa oo de xataa iyaga kuwii kaba horeeyey markay kutubta lixdaa noqotay ajsaabay suurtagal ahayd ajsaa caadi oo gaara ee laakiin kutubta lixdaa markay noqoto in lala sinmaa may jirin laakiin waqtigan suyuudi oo kale iyo sakhawiya waqtigoodii waxay la sinmi karayeen bayhaqi iyo meelo qaarkood iyo baqawi kitaabkiisa sharxu sunno oo hadda dee saddex qarni udhexaysa iyo ayay kula kulmi karayeen ama afar qarnibe barhkood udhexaysay ayaa laga yaabaa in musaawaadkaasi ay iyagaa u xasilaysay laakiin kutubta lixaa ah markay noqoto taasi min zamaan bay go'day oo aan dee cid la simani aanu jirin marka intaas bay suuradu tahay waan suuraynay fain saawaa markaa laqbadan ku noqone hadduu la sinmoo saawaan cadadulisnaadi waa isnaad tiradi cadada isnaadi axad اlmusanifiina waa cadad isnaad lishakصi matala markaa cadada isnaadi axad اlmusanifiina musanifiinta mid kaba mida isnaadkiisa tiradii uu lahaa mid lamida uu yeesho bacdanna waa litaswiir waa suurayn bian yakuuna waaba inuu yahy baynahu wa bayna nabiyi sala allahu calayh wasalam cadadu maa baynahu wa baynah isaga iyo rasuulka ilaahay u udhexeeyo intii dee musanifka iyo rasuulka ilaahay udhexaysay wahuwa macduumun alaana kaasi waxaan jirin weeye imaka fii asxaabi kutubi sita horta laakiin bal kuwa dambe ayaa waqtigoodii la yar heliyay saa dee imaka baqawi oo kaloo shan boqol iyo lix iyo tobankii dhintay e fa musaawaatun siman weeye musaawaad baa la idhaha taasi waa mid musaawaadkiina waa fahmnay kol haddii labada hore aa fahmnay tadna waa aad bay uga saalantahy aw saawa amase wuu la sinmayo tilmiiduhu tilmiidkiis ama tilmiidahu dheh tilmiidkiisuu ruuxani laba sinmay ay tilmiida axad اlmusanifiina musanifiinta mid kaba mida tilmiidkii ban yakuuna waa inuu yaagtara mid ka badan cadada xagga tirada min ustaadihi ustaadkiisiibuu biwaaxidin mid buu kaba batay fa musaafaxatu musaafaxana waa la yidhaho macnaa arrin kalea jirto musaafaxa laba yidhaaho oo dee iyadna qolooyinkaasi waa waxyaalahay afartaba ay u cunooyonayeen mutaahiriintu oo maalan waa maxay haddii xadiidkaa hore aan nidhi koob iyo tobanba musa nasaa-iyo bal maalan hadduu rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh adigana koob iyo tobanba xadiidkii idiin dhexeeya musaawaad bay tahe koob iyo toban idinma dhexeeyaan adiga labaiyo toban bay noqotay marka ayaad la siman tahay raawigii nasaa ama tilmiidkii nasaa-i simanteen markaas marka maxaa la odhanaya musaafaxa waa gacan qaad sababtuna waa maxay de waxaad ka dhigantahay si waxaad nasaa-i aragtay ood gacan qaaday oo kale inay dadka kulmaadiyo goor wa isgacan qaadaan oo iminka ruuxunbuu ku dheeriyey adigina iminka ruuxunbaad kaba yartay talaamiiddiisii baad la siman tahay taasna musaafaxaa laydhaa intaasay tahayba aw saawa tilmiidahu ay tilmiida axad almusanifiina bi an yakuuna aktara cadadan min ustaadi biwaaxidin fa musaafaxatun id xilli alcaadatu caadadii jarad waxay ku dareertay bilmusaafaxati iskacanqaad laiskacanqaado bayna man talaaqayaa dadkii kulmay ay iskacanqaadaan fakaanahu markaa raawigani waaba isagoo laaqaa la kulmay daalika almusanifa musanifkaasi annasaa-i oo kale wasaafaxa uu gacan qaaday taasuu noqday wayuqaabilu haddaba culuwigan aan soo maray waxaa qaabilaya annuzuulu halkaasna saxda oo waa annuzuule wowdii unbaa halkeedii ka dambaysay zadina way ka dib dhacdun waa taqdiim iyo taakhiir labada xaraf unbaa isweydaartee nuzuul oo macnaha waa maxay qaybaha imika caaligan soo marnay sanadkaa tiradiisu yaraatay kan aan tiradiisu badantae ay isqaabilayaan naazil baa laydhaa inta badanna kay xiisaynayeen waa kaa caaliga haddaan kan miise ziyaada ah oo ama xagga xifdiga iyo dabdiga ruwaadiisa iyo waxyaalaha itqaankoodu oo la socota aanay jirinoo ka caaligu kaba maran yahay macnaa imika tan oo kale labadan sanadee kala tirayna culuwi mulaq iyo culuw nasbiyunbaa ay u kala qaadaane bal culuwiga mulaqa haddaan soo qaadno xadiidkana rasuulka ilaahay afar lagu gaadhayo xadiidkana waana kuwa bukhaari iyo muslim uba badan xadiidkan kalena shan buu noqonaya dariiqan labaadna may waa xadiidkiioo dariiqan labaad shan buu noqonaya kii tirada yaraa caali baa la odhan kan kalena dee nusuul baa qaabilaya intaas wey wayuqaabiluhu lculuwu yqaabiluhu waxaa qaabila ayilculuwa weya ayilculuwu tafsiir waxay tahay hadan damiirka annuzuul nuzuul baa qaabilaya allah subxaana wa tacaala